gashan karto eh, waxay ku imaanaysaa markii horeed miiqaadka soo maraysay ayaa waxaad soo xidhatay xaj keliya xaj keliyaad soo xidhatay oo bimacnaa ifraad baad soo xidhatay ifraadkii markaad soo xidhato xaj keliya ku xidhan yahay ayaad eh, miiqaadkii gudubtay intaad dhexda sii socotay ama xaramkiiba markaad tagtayba ayaa waxaad go'aansatay inaad xajkaagii tamatuc u beddesho oo markaa dee cumraad u beddelayso inaad cumro u beddesho cumradaana markaa kadib uu xajkii kaaga dambeeyo ma bannaan tahay mise ma bannaano yacni waxay cagsi u tahay tii horeen soo marnay ee ahayd idkhaalu lxaji cala alcumra tii hore waxay ahayd cumraad wadatay kadibna cumradii adoo wataad xaj ka dabageysa oo dhexgelis markaasuu qiraan kuu noqday tanina waxa way adoo xaj keliya wato oo mufrid ah ifraadkii intaad ka baxdo tamatuc ma u wareegi karta oo xajkaagii intaad cumro u baddasho kadibna xajka ma ka dambaysiinsan kartaa cumrada iyada taas way macnaha taasaa loo yaqaanaa fasku lxaji ila alcumra can jaabirin radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi ahlalnaa waanu xarmannay buu ihi bilxaji xajkii baan carmannay maca rasuulillahi sal lay slam rasuulka la jirankiisa falammaa qadimnaa markaan soo gallay makata maka markaan soo gallay ayuu amaranaa nebiguna amray sal alay wasalam an nuxilla inaan xalaalowno oo wanajcalahaa aan ka yeelno xajkanagii cumratan cumro inaan ka yeelno fa kabura waa weynaaday daalika arrinkaasi calaynaa kortannaku ku weynaaday waa anugu cuslaatay wadaaqat way xidhiidhyatay binaa annaga bihi isaga suduurunaa laabahanaga laabtannadaa ka xidhiidhyantay wey macnaa yacnii laabtii baa qaadan kari weyday oo cidhiidhi noqotay oo aqbalkii ku adkaaday wa fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam yaa ayuha nnaasu dadow axilluu xalaalooba falowla alhadyu xoolahan aan wada haddayna jiri lahayn maciila jirankayga hadduusan hadyigu ahaan lahayn facaltu waxaan samayn lahaa kamaa facaltum sidaad samayseen sidiinoo kaleaan samayn lahaa xajkayga cumraan u badelan lahaa haddaanan xoolahan wadi lahayn ayb qaala wuxuu yidhi jaabir fa axlalnaa waan xalaalownay yacnii cumraanu la nimid cumradii markaan gudanayna waa ka xalaalownay xataa wati'naa ilaa aan u galmoonnay buu yidhi annisaa'a dumarkii oo wafacalnaa aanu samaynay kamaa yafcalu siduu sameeyooo kale alxalaalu ruux xalaasha xataa idaa kaana markuu ahaaday yowmu tarwiyati maalintii biyodhaansiga oo maalinkii sideedaad ah oo wajacalnaa aan yeellay makata makana bidahrin dhabarka aan yeellay makana aanu dhanka dhabarka iska marinay ayaanu ahlalnaa xarmannay buuhi bilxaji xajka xarmannay yacnii waa cumraysannay waana xalaalownay maalinkii sideedaadoo yowmu tarwiya la yidhahdo markii la gaadhayna makana aan gadaal iska marinay wajacalnaa makkata bidahrin wuxuu ka wadaa maka dhanka minaan ka marnay wa oo makaa naga martay dhanka dhabarka markaasaanu xaj xarmanay xadiidku marka wuxuu ku cad yahay in nebigu sal alla alay wasalam uu amray qolyihii xajka u xidhnaa wixii aan hadyi wadin oo dhan xajkoodii inay cumro u beddelaan waana macnaha macnaha la yidhaahdo fasku lxaji ila alcumra amarkiina saxaabada qaar ka mida markuu ku yara adkaaday nebigu waa ka ku yidhi sal alla alay wasalam haddaanan hadyi wadi lahayn aniga lafteedaaba sidaa yeeli lahay marka laba midun bay ahaayeen qoladii hadyiga wadayna waxaa la yidhi qiraankiina wato xajkiinu qiraan ha noqdo oo cumradii xajkiisi dhex geliya qoladii aan hadyiga wadine xaj keliya u xidhnaana xajkiinnii badelo cumro u badelaa layidhi sidaasay marka xajkoodii u fasakheenoo cumro ugu fasakheen ayb wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan ahlalnaa inuu wuxuu yidhi jaabir ahlalnaa waan xarmannay maca nabiy nabiga la jirankiis sal ly slam bilxaji xaj baan xarmannay khaalisan xaaluu yahay mid baraxla oo laa yukhaalituhu uusan barxaynin shayun waxba uusan barxayn xaj keliya oo wax ku dheehan aysan jirin cumra la soconin way macnaha faqadimnaa waxaan soo galay buuhi makata maka ayaal soo galay liarbaci layaalin isagoo afar habeen khalowna ay tageen min dilxijata bisha dilxija xaggeeda afar habeen baa tegey yacni wax weeyaan eh, waxay soo galeen eh, subaxnimadii ay bishu ay tahay muxuu afar fatufnaa waan dawaafnay buuhi wa waan sacaynay kacbadaan dawaafnay safiya marwo dhexdoodana waa sacaynay uma kadibna amaranaa wuxuuna amray rasuululahi sal lay waslam an nuxilla inaan xalaalowno wa qaala wuxuuna yidhi lowlaa hadihi xoolahan aan wada haddayna jiri lahayn iyo hadyigaygan la xalaltu waan xalaaloobi lahaa uma markaa kadib markuu nebigu amray inay cumro ka dhigtaan oo xalaaloobaan marka kadib baa qaala wuxuu ihi suraaqatu bnu maalik ayb faqaama dheh uma kadib qaama waxaa istaagay suraaqatu bnu maalik ibnu juxshum waay fa qaala markaasaa wuxuu ihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ara'ayta bal ka waran mutcatana raaxaysiganaga haadihii ee tan ah mutcadannadan aan cumro intaannu gudannay ka raaxaysannay ayb licaaminaa ma sanadkanagay u sugnaaday haadaa kan ah am mise lilabad mise weligeedba in aanu cumro intaanu gudanno iska nasanno oo ka raaxaysanno kadibna maalinka sideedaad aan xaj xidhanno mutcada nadaasi mutcada taasuu ka wada leanna wax weeyaan xajkii bay badeleen cumro u badeleen markaasay cumradii markay ka xalaaloobeen bay raaxaysteen oo dumarkii iyo wixii xalaasha ahaa iyo diibkii iyo wixii bay isticmaaleen sidaas daraaddeed baa tamatuc waxoogaa waxaa ku jira raaxays ayb ara'ayta buu yidhi ka waran mutcatana haadihi licaamina miyay u sugnaatay sanadkanagan haada ee kan ah am amase lilabadi mise weligeed bay u sugnaatay waxa naga nagu khaasa mise ummadda naga dambaysoo dhanna way leedahay waa fa qaala markaasaa wuxu uhi rasuululahi sal lay waslam bal iskaba dhaafa hiya iyadu lilabadi weligeed bay u sugnaatay rawahu lbukhaari baa wariyo abu daawuud walimuslimna waxaa u sugnaaday macnaahu mid la macnaa ayb <coughs> yani isaguna wuxuu ku cadyahay dadkii xajka xidhnaa inuu nebigu amray inay cumro ku xalaaloobaan faskiguna waa kaa isaga macnahaas wey wacan abi saciidin qaala wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli llahi sal lay waslam rasuulka jirankiisaan baxnay walxaal naxnu annagu nasrukhu aanu qayliyayno bilxaji xaj aan ku qayliyayno suraakhan qaylin annagoo ku dhawaaqayna xaj oo kor ugu qayliyayna ayaanu mxuu ahayd nebiga raacnay buuhi oo la baxnay falamaa qadimnaa markaan soo gallay makata maka markaan soo gallay buu amranaa amray nebigu wuxuuna amray an najcalahaa inaan ka dhigno xajkii cumratan cumro inaan ka dhigno ilaa man saaqa ciddii soo kaxeeyey mooyaane alhadiya xoolaha soo kaxeeyey mooye falammaa kaana markuu ahaaday yowmu tarwiyati maalintii sideedaad ee biyodhaansiga xajka loo biyodhaansanayay oo waruxna aanu aadnay ilaa minan mino xaggeeda aanu aadnay ahlalnaa wa ruuxna wuxuu ka wadaa aanu mino aadnay ilan maalinkaasa mino la aadayay ahlalnaa markaasaanu xarmannay buu uhi bilxaji xaj baanu xarmannay maalinkii sideed baanu xaj xidhannay ciddii hadyi waday mooye dadka intoodii kalena cumray ku xalaaloobeen xajkay wateenna cumray u beddeleen intay xajkii buriyeen bay beddelkiisii cumro guteen saana waa ku xalaaloobeen fasakha kaas way marka ayib fasku lxaj ila alcumra wacan asma binti abi bakrin sidiiq radia allahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi kharajnaa waan baxnay muxrimiina annagoo xarman fa qaala markaasaa wuxuu yihi rasuulu llahi sal alay wasalam man kaana ciduu ahaaday macahu la jirankiisa hadyun xoolo ay ahaadeen falyuqim ha nagaado calaa ixraamihi xarmashadiisa korkeeda ha ku nagaado ha xarmanaado yuusan xalaaloobin ayb ilaa laga gaadho maalinka tobnaad ilaa laga gaadho oo xoolaha xilliga la qalaya waman lam yakun ruuxuusan ahaanin macahu la jirankiisa hadiyun wax xooliy hadiyi uusan la jirankiisa ahaynoo hadyi wadinna falyuxlil xalaaloobo falam yakun ma ahayn bay tidhi macii la jirankayga hadyun asmaaba waxay leedahay anugu dadkii xoolaha keenay ka mid ma ahayn fa xalaltu waan xalaaloobay bay tihi wa kaana waxa ahaabay tidhi maca zubayr waa ninkeedii zubayr bnu cawaam la jirankiisa waxaa hadyun xooluu isagu waday falam yuxlil ma xalaaloobo rawaahu muslim wabnu maaja yacni labada ruuxee isqaba waa sida nebigii xasaskiisa sal lla alay slam xaasaskiisu waxaa hadiya ma wadin isaguse hadiyi buu waday isagu ma xalaaloobin xaasaskiisuse way xalaaloobeen cumar markay guteen wahaakadaa asmaa ayadu hadyi ma wadin way xalaaloodeen cumray ku xalaaloodeen ninkeeda zubayr laakiin hadyi buu keeno isagu ma xalaaloobin ayib oo xajkoodu markaa dadkii hadyiga waday xajkoodu qiraan buu noqday nebigii la mid ahay sal lay slam walimuslim waxaa u fii riwaayatin qadimnaa waan soo gallay bay tihi maca nabiy sal lay wasalam muhilliina annagoo xarman bilxaji xaj xarman markaanu imaanayno magaalada xaj baa noo xidhnaa bay leedahay hadduu xaj xidhnaana nebigaa amroo cumro u baddelayidhi sidaasaa marka xajkoodii ay ku fasakheen oo ku buriyeenoo cumro ugu baddasheen wacan lswad ibni yaziid waay can caaishata qaalad waxay tidhi kharajnaa waan baxnay maca nabiy nebiga la jirankii sal lay slam ayaan baxnay walaa naraa annagoon arkaynin arrinku inuu yahay ilaa annahu lxaj inuu xaj yahay mooye wax kale annagoon u arkayn arrintu inay uun xaj tahay mooye wax kalena maanaan ictiqaadsanayn mana aanaan arkaynin falammaa qadimnaa markaan soo galnay magaalada maka tatawafnaa waan dawaafnay bay tidhi bilbeyti kacbada wa amara nabiyu nebigu wuxuu amray sal alay waslam man lam yakun ciddii aan ahayn saaqa mid soo kaxeeyey alhadiya xoola ciddii aan soo kaxaysay man lam yakun ciddii aan ahayn saaqa alhadiya hadyi mid soo kaxeeya ruuxaan ahayn an yaxilla inuu xalaaloobuu nebigu amray fa xalla waxaa xalaaloobay man lam yakun ciddaan ahayn oo dhan saaqa mid soo kaxeeyey alhadya ciddii hadyi aan soo kaxaynay oo dhan marka waa xalaaloobay wanisaa'uhu nabiga dumarkiisana lam yasuqna maynan soo kaxaynin wax hadiya mayna keenin fa axlalna sidaasay ku xalaaloobeen qaalad caaishatu waxay tidhi faxidtu waan xaylay falam atuf maanan dawaafin bilbeyti kacbada ma aanan dawaafin wadakarad waxayna sheegtay qisataha qisadeedii bay sheegtay snu soo marnaisadeedisainteedii kale sheegtay wuu iska soo gaabsaday muttafaqun caleyh xadiidka caaishana wuxuu ka mid yahay axaadiista kutusaysa inay saxaabo badan oo wixii aan hadyi wadinoo dhan xajkoodii inay fasakheen oy cumro u bedeleen ayuu ka mid yahay macana ayb wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yarawna kuwa arka alcumrata cumro fii ashhuri alxaji bilaha xajka la cumraysto waxay u arki jireen min afjari alfujuuri dembi la gala ka ugu weyn fi lardi dhulka dhexdiisa taajirnimota ugu weyn buu arki jiray yacni jaahiliyadii waay islaamka ka hor waa dhaqankii laga soo gaadhay carabtii jaahiliyada ahay intaan shareecadu bedelinna wixii dhaqan ahaan jira oo dadku haysan jireen haddee inay shareeca timaaddo oo ka reebto mooyaane si ahaantiisay u haysanayaan shareecadu marka wax badanoo khaldanaana way tuurtay wax saxsanaayo ay haysan jireenna way daysay oo khaasatan xajka waxyaalo badanoo ku saabsan ilaan intiisa badan waa dhaxal ay ka dhaxleen nebiyulaahi ibraahim calayhi salaam oo nebi ismaaciil bay ka barteen marka wax badan baa yay ka hayeen oo xajkii iyo acmaashiisa ka mid ah waxna jaahiliyadii baa ku dardaray oo waxbay ka badbedeleen marka wixii khaldanaa baa laga saxay macnaha ayib marka kaanuu waxay ahayn yarawna kuwa arka alcumrata fii ashhuri alxaji bilaha xajka oo la cumraysto min afjari alfujuuri faajirnimo midda ugu faajirsan fil ardi dhulka dhexdiisa lagu sameeyo ayay arki jireen saas ayib saxaabadii mehe waa waa yani waa jaahiliyadii carabta jaahiliyadii carabtaa laga hadlaya manaa ayib wayajcaluuna waxay yeeli jireen almuxarama bisha muxaramna waxay ka yeeli jireen safaran safar bay ka dhigi jireen waxaa laga wadaa bilaha xurmada leh saan soo sheegnayba waa afar saddex baa marka isku xigta saddex baa isku xigta oo ah dulqacda iyo dulxija iyo muxaram saddexsaa isku xiga carabtani marka qabaa'il imtixaan ay ahaayeenoo inay islaayaan oo xoolaha kala dhacaan oo muxuu ahaay waxaana dhaqan u ahaa bilaha xurmalada markay soo galaan wax walba waa joogsan jiray marka xataa islaamka ka hor yacani afartaa bilood ee la yidhaahdo bilaha muxuu ahaayey ee ashhurulxurumka la yidhaahdo dagaalka dhexdooda iyo dhaca isdhacayaan iyo xadgudubka iyo waxaan weydayn jireen marka saddex bilood oo xurmo le baa isu raacsan waxoogaa marka saddexdaa bilood bay adkaysan waayeen saddex bilood oo dhan baan ka joogi karnaa inaan wax weerarno oo wax layno oo wax kala dhacno oo ma ka sabri karo sidaas daraaddeed baa waxay sameeyeen laba bilood markay israacdo oo dilqacda iyo dilxija ah muxaramtii saddex ku noqon lahayd bay intay dib dhigaan bay bisha ku xigtee safar bay xukunkeedii siinayaan ayadiina waxay ula dhaqmayaan safar ahaan oo kale ula dhaqmayaan yacni xalaalnimadii ay lahayd safar muxaram bay siinayaan xukumkii muxaram ee Ah, iyadana waxay siinayaan safar bay siinayaan safar bay marka waxay ka dhigayaan bil xurma leh muxaramna xurmadeedii bay ka qaadahayaan si laba bilood hadday af haysteen oo afar laba bilood ay joogeen bisha ay ay mxuu ahaay u gacan mariyaan waxay gacan marin karaan imtixaan bay ahan mogta qawaa'ishan hadday bartaan in wax la kala dhaco la islaayo yacni waa caaday u noqonaysaa ma dayn karaan marka dhaqamadooday ka mid ahay waa midda qur-aanku ka hadlayo uu alla yidhi inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri ah. yacni dibdhigan aad bilaha qaarna dibdhigaysaan oo xukunkii midi lahayd intaad ka dibdhigtaan tu kale aad siinaysaan waa siyaado gaalnimada siyaado ku tahay gaalnimada ay ku jireen bay siyaado ku tahayoo waa gaalnimo siyaada awa ah. saasaa qur-aanku ka cabira taabay samayn jireen marka taasuu ka hadlaya marka wayajcaluuna waxay yeeli jireen almuxarama bisha muxaram oo bil oo bilaha xurmadaleda ka mid ah waxay yeeli jireen safaran safar bay ka dhigi jireen muxaramtii xurmadeedii safar bay u dhigi jireen ayadana safar bay ka dhigi jireen oo bilaan xurmo lahayn ahaan bay ula dhaqmi jireen ayib wa yaquuluuna waxay dhihi jireen marka idaa goortii bara'a uu bogsoodo addabaru boogta iyo dhaawaca soo gaadhay geela dabarka waxaa la yidhaahdaa geela ilan geelay ku safri jireen mugti oo raran jireen marka markay xajka aadaan geelaa gaadiid u ahaa meel fogfog baa marka geela laga soo laga soo raacaya oo gaadiid laga soo dhiganaya waa la soo soconayaa xajkaa lagu imaanayaa xajkii markii lagu gutana baa dib loo haddana loo raranaya loo raacaya geelu marka yacni eh, muxuu ahaayey waxaa wuxuu yeelanayaa nabaro jidkaa dheer uu maray iyo rarkii saarnaa iyo yuu wuxuu yeelanayaa korkuu nabarro ku yeelanaya kaasaa marka la yidhaahdaa dhaawacaa geela soo gaadhayaa dabar la yidhaahda ah. marka idaa goortii baraa'a uu bogsooda addabaru nabarka iyo dhaawaca soo gaadhay geela yacni tunkiisa hadduu muxuu ahaayey uu bogsoodo oo wacafaa uu tirmo alaharu raadku raadkii geeluu si socodkiiyo soo socodkiina uu baaba'o hee oo wansalakha uu baxo safarun safarna ay baxdo xallat markaa way xalaalowday alcumratu cumradii liman cid bay u xalaalowday ictamara cumraysanaya safarna ay baxdo maxay ka wadaan safar bimacnaa muxaramtan hadda bisha koobaad ah bay safarta marka ka wadaan Ah, marka markay dhammaato markaa bishaasi laga baxo kadib baa waxaa bannaanaanaya cumrada laakiin inta ka horraysa maya maxaa yeelay bilaha xurmada leh cumradu agtooda kama bannaanayn ayib xallat ilcumratu liman actamara saasay dhihi jireen wuxuu ka hadlaya marka waa jaahiliyadii carabta yacni wax weeyaan markii muddo laga joogo waaye xajkii la aaday markii laga soo noqdo geelu bogsoodo raadku tirmo muxuu ahay bishii muxaram ay meesha ka baxdo muxaramta marka sufarti ay xurmada u yeeleen meesha ay ka baxdo markaasaa cumradu bay dhihi jireen ayb faqadima nabiyu nabigaa soo galay bu uri sal lay waslam wa saxaabadiisu sabiixata raabicatin habeenkii afraad subaxdiisii bay soo galeen muhiliina iyagoo yani habeenkii dilxija ay afar ahayd subaxdeedii bay magaalada soo galeen muhilliina ayagoo xarmanaya bilxaji xaj iyagoo xarman oo soo xidhay fa amarahum nebigu wuxuu amray sal lla ly slam an yajcaluuha xajkoodii inay ka yeelaan cumratan cumro inay ka yeelaan fatacaadama waa weynaaday daalika arrinkaasi cindahum agtooda waa ku weynaaday xoogaa way liqi kari waayeen oo waxay yidhaahdeen ma xajkiioy maalmo ka laaban tahay bila xaj iska badaaba bila xaj yaan la cumraysanin waataan aqoon jirni laakiin hadda caycay dhaaftay geeska qabo weeye waaba soo dhaaftayba bilo xurmalaba xajkii baa ka laabanta see baan u cumraysanaynaa wa tacaadama dalika arrinkaa waa weynaaday wey cindahum agtooda fa qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ayulxilli xalaaloobidkiise ama xalaaloobidteedee xalaaloobiduma midii buuxdayba mise waa mid kale qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam xillun way xalaaloobid kulluhu dhammaantii xalaaloobid dhammaystiran waay waxaan idiin sheegay cumraysta waadna xalaaloobaysaan xalaaloobid nooceeda xalaaloobid buuxda waa oo wax walba idiin xalaaloobayaan dumarkii dhiibkii kulli wixii xaaraam idinka noqdo dhan sidaas way maanaa meesha hadda xadiiska laga deliishanaya waxa weeyaan saxaabada nebiga sal alay slam waxay xarmanaayeen xaj kadibna cumray guteen oo waa xalaaloobeen marka xajkoodii bay bedeleen cumro u bedeleen cumray guteen saasay ku xalaaloobeen fasakuna waa macnahaasun wa radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi haadihi midani cumratun cumro wey oo istamtacnaa aan ku raaxaysannay biha iyada yacnii ku nasannay oo ku raaxaysannay oo dharkii labadii go isaga dhignay oo wixii xalaashay aan wixii oo dhan xalaal noogu noqday marka istamtacnaa biha waxa ku istimtaacay nebiga ma ahe waa saxaabada saas way macanaa waa luqadda luqadahoo dhan baa la isticmaalaayo ninka amiirka ahee madaxda ah wixii intuu amro dadkiisu sameeyaan asagaa sheegan kara inuu sameeyey marka saas way macanaa laanna isagaa amray in la istimtaaco oo cumradan lagu istimtaaco maadaama isagu uu amray asagaa isu aanayn marna saxaabadii samaysaa loo aanayna marka wuxuu ka wadaa haadihi middan cumratun way oo istamtacnaa biha aan ku raaxaysannay saxaabadaa ku raaxaystee nebigu sal lay slam kuma istimtaacin oo isagu sal lay wasalam de waa kaan soo sheegnay inuusan xalaaloobin faman lam yakun ciddii uusan ahanin cindahu agtiisa hadiyun wax hadiya ah falyuxlil ha alxilla xalaaloobid kullahu dhammaantii xalaaloobid buuxdo maca dumarku xalaaloobaya maxaa yeele faina alcumrata cumradii qad dahalad way gashay fi lxaji xajkay dhex gashay ilaa ywmi اlqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay rawa axmed wa muslim wa abu dawuud waالnasaa-i cumradii xajkay dhex gashay maxaa laga wadaa waana soo marnay culamada qaar waxay ku fasirayaan eh, xajkii iyo cumradii acmaashoodii baa isdhex galayoo qiraan bay markaa noqonaysa xaj iyo cumro acmaashii dawaafka iyo sacyigu ka dhaxeeyo acmaashii ay isku dhex jiraan sidaa culimada qaar baa ku fasiraya qolona waxay leeyihiin xadiiska macnaha laga wada waxa weeyaan laa ba'sa biاlcumrati fii ashhuri اlxaj cumro bilaha xajka in la cumraystaa dhib male oo wakhtigii cumrada iyo wakhtigii xajku waa isgaleen oo markaa jaahiliyadoodii waxay horay u aqoon jireen iyo wixii ay soo gaadheen baa markaa lagu burinaya macnaha macnahaana qolaa odhanayo macnaha macnahaa dambe buuna tirmidi wuxuu ka warinayaa ama ka sheegayaa inay qabeen alimaam shaafici iyo axmed iyo isxaaq saas way macnaha xadiiskani wuxuu ka mid yahay sidoo kale eh, muxuu ahaayey adilada loo deliishanayo fasqu lxaj ila alcumra inay bannaan tahay maxaa yeelay eh, tamatucan cumrada lagu tamatucay saxaabadii xajka watay ee xajka u xidhnaabaa sameeyey oo xajkoodii bay fasakheen way macnaha wa canhu waxaa laga warinayaa ibn cabaas radi allahu tacala canhuma annahu isaga su'ila waxaa la weytiiyey can mutcati alxaj xajka mutacadiisaa la weydiiyey oo cumradu inay hormarta xajkuna ka dambeeyo fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ahalla way xarmadeen almuhaajiruuna walansaar muhaajiriin iyo ansaar waa xarmadeen wa aswaaju nabiyi nebi iyo nebiga xaasaskiisii sal lla ly waslam fii xajati alwadaac xajkiisa gootiga wa ahlalnaa annaguna waan xarmadnay buuhi falamaa qadimnaa markaan soo gallay makata maka markaanu nimid ayaa qaala wuxuu yidhi rasululah sal lla lay slam rsulku wuxuu yidhi ijcaluu yeela ihlaalakum xarmashadiinna bilxaji xajka aad xarmateen ood xidhateen cumratan cumro ka dhiga xajkii idiin xidhnaa horta cumro ka dhigo u badala ilaa man qallada ruuxii usoo qoorgeliyey mooye alhadya hadyiga hadyi ruuxii waday oo qoorta uga soo laalaadiyey wixii calaamada u ahaan jiray ayb qaala wuxuu ihi fadufna waanu dawaafnay bilbeyti wabisafa waalmarwati wa aatayna anisaaa dumarkiina waa u tagnay walabisnaa waxaanu xidhannay ahiyaaba dharkiina waa xidhannay waa xalaalownay waa wa qaala wuxuu yidhi man qallada alhadya ruuxii hadyiga u qoorgeliyey oo hadyi keenay baa laga wada qoorgelinta uun calaamadii fa innahu laa yaxillu ma xalaaloobaya lahu isaga xataa yabluqa ilaa uu gaadho alhadyu xooluhuu waday maxillahu meeshii qalitaankoodu ku waajibi lahaa oo xaggee ah waa mina iyo maalinka tobnaad waay ilaa muxuu ahaayey meesha iyo xilliga xoolaha qalitaankoodu waajibayo la gaadho ka hor ma xalaaloobayo marka dee xooluhuna xilligaas oo maalinka tobnaada baa qalitaankoodu bilaabanaya saas way macanaa ayb uma kadibna amaranaa wuxuuna amray cashiyata tarwiya ah, cashiyata tarwiya maalinkii sideedaad galabnimadeedii waa gelinka dambe an nuhilla inaannu xarmanno bilxaji xajka inaan xarmanno yani cashiyadu waa gelinka dambe gelinkii dambe oo maalinkii sideedaada yowmu tarwiya la yidhaahdo ayuu markaa yidhi xajkii hadda xidha marka waidaa faraqnaa markaanu ka faaruqnay min almanaasiki waidaa goortii faraqnaa aan ka faaruqnay min almanaasiki acmaashii xajkana ji'naa waanu nimid haddana fadufnaa waxaanu dawaafnay bilbeyti wa bisafa walmarwatina waan dawaafnay meesha muxuu ka wadaa markii cumrada ay yimaadeenna dawaaf iyo sacyi bay la yimaadeen markii xajka la aaday oo mino maalinkii sideedaad la joogay oo maalinkii sagaalaad carafa la maray oo lasoo noqdo musdelifa habeenkii tobnaad la fadhiyey oo maalinkii tobnaad jamrada lasoo duurtay oo xoolihii lasoo qalay oo lasoo xiirtay oo manaasigtaa markaan soo samaynay oo dhan haddana isla maalinkii tobnaad baanu haddana dawaaf labaad samaynay waay oo dawaafkii xajka way kaas dawaafka xajka kadibna haddana labadii buuro daxoodii baan sacyi ku samaynay waay saasuu ka wada marka hadalkiisa uu leeyahay waidaa faraqnaa min almanaasiki waa acmaashii ka horaysay dawaafulifaadaat intaa kale markaan soo marnay baan haddana dawaafkii samaynay ayb faqad tama marka waa dhammaystirmay uhi xajunaa xajkanagu waa dhammaystirnay waa dhammaystirmay wa calaynaa korkanagana waxaa ahaaday alhadyu ilaan tamatuc bay soo maha ciddii tamatucday korkiisa hadyi baa ah oo inuu ugu yaraan neef qalaah saas manaa ayb kama qaala tacaala siduu alla yidhiba fama staysarafaman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara facalayhi ma staysara korkiisa waxaa ah ma staysara wixii fududaado oo min alhadyi xoolaa oo hadyi ah faman lam yajid ruuxaan helin hadyi uu qalo ama xoolihii xoolihiibuuba waayey ama lacagtu ku iibin lahaa buuba waayey oo kari waayey fa siyaamu alaaati ayaamin fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday siyaamu alaaati ayaamin saddex beri soonkood filxaji xajka dhexdiisa lagu soomo intuu xajka joogo uu soomo iyo wa sabcatin toddoba soonkood idaa goortii uu soomo rajactum aad noqotaan ah, aad noqotaan ilaa xaggee ilaa amsaarikum magaalooyinkiinni iyo deegaanadiinni markaad u noqotaan rawa bukhaariyi baa wari xadiiskani marka qasadku waxa weeyaan xalaaloobidda raggii dadkii xajka watay ay xajkoodii bedeleenoo cumro u bedeleen way fasakheen cumray u fasakheen cumrayna guteen saasayna mutamaticiin ku noqdeen wacan anasin radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam baata wuu baryey bidilxulayfa dilxulayfa ayduu baryey macnaa waxaa laga wadaa galabnimuu ka soo caraabay magaalada madiina galabnimuu ka soo caraabay kadibna dilxulayfuu habeenkii baryey dulxulayfa habeenkii joogay saasuu ka wada baata wuu baryay bidilxulayfati xataa asbaxa ilaa uu waa bariistay uma kadibna ahalla wuu xarmaday bixajin xaj iyo wa cumratin cumro ayuu xarmaday wa ahalla annaasu dadkiina way xarmadeen bihimaa labadoodaba xaj iyo cumra isla xarmadeen falamaa qadimnaa markaan soo gallay amara annaasa dadkii wuu amray nebigu oo faxalluu markaasay xalaaloobeen ayb sidaa ma wada ahaynoo dadku xaj iyo cumra uma wada xidhnayne waa kaan soo marno qoloba waxbay u xidhnaa qolo xaj iyo cumar isku darsadeen qolo xaj keliya u xidhnaa qolo cumro keliya u xidhnayd saasay ahaayeen ayib falamaa qadimnaa markaan soo galnay amara amaranaasa dadkii nebigu wuxuu amray amara annaasa nebigu wuxuu amray dadka inuu inay xalaaloobaan xalluu markaasay xalaaloobeen xataa kaana ilaa uu ahaaday yowmu tarwiyati maalintii sideedaad ahalluu markaasay xarmadeen bilxaji xaj bay xarmadeen qaala wuxuu uhi wanaxra nabiyu nebigu wuxuu gowracay sal ly wasalam sabca badanaatin toddoba neefoo geel abuu biyadii gacantiisa ku gowracay qiyaaman ayagoo taagtaagan wadabaxa wuu gowracay bilmadiinati magaalada madiinana wuxuu ku gowracay kabshayni laba wan oo amlaxayni midabkoodu isku jiro saas way manaa amlaxa waxaa la yidhaahdaa waa marka midabkiisu uu caddaan iyo madow isku jira yahay ayib waxaa laga wadaa toddoba neefoo geeluu gowracay waa kaan soo marnayo xajkiisii xajatulwadaac wuxuu gowracay wuxuu ahaa lixdan iyo soo maahay lixdan iyo siyaaduu gowracay calina soddon iyo dhowr buu gowracay soo maahay tan marka waxaa laga wadaa waa udxiyadii waay udxiyuu ka hadlaya xilli ay udxiyo tahay ayuu magaalada madiina wuxuu ku gowracay wan buu ku gowracay waxaa kaloo uu gowracay geelna waa gowracay marka waa udxiyada oo udxiyada haddee xilliga xajka la joogo oo maalinka ciidda iyo maalmaha ka dambeeya waxaa sunnaa in xoolo la qalo marka waa udxiya ama xaj toog ama ha joogin taasuu marka ka hadlaya waa masale kale masaladaas masaladii hadyigii maaha ayib rawaw axmed baa wariyey walbukhaariyu abu daawuud baa wariyey ujeeddada uu ka leeyahay waa uun xajkaa la bedelay oo cumro loo bedelay wa ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi qadima wuu soo galay rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu soo galay makkata maka isaga iyo wa asxaabuhu saxaabadiisu muhilliina iyagoo xarman bilxaji xaj iyagoo xarman oo ku sawdaynaya faqaala markaasa wuxu uhi rasuulu sal lay waslam man shaaa ruuxii doona an yajcalaha inuu ka dhigo cumratan cumro inuu ka dhigo ilaa man kaana yani falyafcal wey ha sameey ilaa man kaana ciddii uu ahaaday mooye macahu la jirankiisa alhadyu hadyigu ruuxii waday oo hadyi uu la socday mooye qaalu waxay dhen ya rasul alla rasuulka ilaahayow ayaruuxu miyuu aadayaa axadunaa midkaya ilaa minan mina miyuu aadayaa walxaal wadakaruhu isagoo xubinkiisa tarankuna yaqturu uu dhibdhibcayo maniyan uu mani dhibdhibcayo ah, bimacnaa waxaan aqoon jirna meehee ma intaannu cumro ka xalaalowno oonu nagii u tagno oo xilligii xajka la xarmanaya wax yar ka nagii aan aragno annagoo xubinka nagiiba biyihii ka da'ahayaan miyaannu mino aadi wa waxay aqoon jireen maaha waxay aqoon jireen macnaha waxay leeyihiin yacni tamatuca iyo raaxaysiga iyo xajka xidhashadiisii baa saa isugu dhow ayaguna waxay ahaan jireen marba haddii lasoo xidho oo meelaha laga imaanayo xaj lasoo xidho cumro lama aqoonin xalaaloobidna lama aqoonin soo ma marka waxay la yaaban yihiin ma xajkiioo hadda ah baa intaanu haddaba xaasaskanaga la kulannaanu annagoo yacni biyihii naga daadanayaan baanu aadaynaa biyo ka daadanaya aadi maayaana laakiin waxaa ku jirta nooc mubaalaqaa saas manaa nooc xoogaa waxaa ku jirta mubaalaqa macnaha ayib qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay nacam intaad haddaba xaasaskiinna aragtaan ood qabaysataan baad haddana xarmanaysaan oo xajka aadaysaan war ma yaal arrintaad garanayseen la badel ayib qaala wuxuu idhi nacamha wuxuu idhi marka wasatacat waxaa yani waxa weeye faaftay almajaamiru muxuu ahaayey bukhuuradii majaamirku waa jamcu mijmar mijmarkana labowa waa la yidhaahdaa baalka la yidhahdo idanka idanka soo ma garanaysaa unsiga dhuxushiisa baalka lagu rido kaas waa la yidhahdaa mijmar isla unsiga laftiisa udgoonna waa la yidhaahdaa mijmarka marka unsigiina waa la dhihi karaa idankana waa la dhihi karaa labadaba way noqdaan maxaa laga wadaa marka wasatcad mar haddiiba intay xalaaloobeen dumarkiiiyo raggii laysku fasaxay soo in guryihii la udgiyo maaha ya wastatacat ilmajaamiru waxaa laga wadaa markiiba waxaa faafay oo baahay guryaha uunsigii lagu udginahayay udaygiisiibaa meel walba qabsaday oo dee dumarkiioo gurigii raggii u diyaarinahaya iyagiina isdiyaarinaya iyo raggii oo hawshoodii muxuu ahay magaaladii o dhanba waxaaba qabsatay mxuu ahaay udayg baa qabsaday iyo mxuu ahay saasaa laga wada wasaacat almajaamic waa waxaan la aqoon jirin waa waxaan la aqoon jirin xilligan nin iyo xaaskii inay isu dhowaadaan lama aqoon jirin haddiiba la yidhi war waad xalaalowdeene fasax baad isu tihiin de diyaargarowgii waa bilowday waay wasaacat almajaamiru saasaa laga wadaa marka ayib rawa axmed baa wariyey xadiikaasi sanadkiisu waa saxiix calaa shari muslim satacadana waxaa la yidhahdaa bimacnaa faaxat waintasharat shaygu markuu baaho faafaa la yidhahda khaasatan waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha udgoon urka ah, urka udgoon iyo yani faafidiisa iyo baahidiisaa loo isticmaalaa sataca bimacnaa faaxa wantasha ayib can irabiici bni saburata taadna waa iska caddahay taana waa iska caddahayoo dee xalaalooba oo xajkii bedelo oo cumro u bedela soo maa fasakhii waa can الrabiic bni saburata can abiihi wuxuu ka warinayaa qaala wuxuu ihi kharajnaa waan baxnay maca rasuli lah sl lay rasuulka la jirankiisaan baxnay xata ida kaana markuu nebigu ahaaday bicusfaana cusfaan markuu ahaaday waxay udhaxaysaa makiya madiina jidkan dheer mxuaariiqan dheer waxayna u dhowdahay dhanka maka xataa ida kaana markuu ahaaday bicusfaana ayaa qaala wuxuu ku yidhi lahu nabiga suraaqatu bnu malikin ilmudliji wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo iqdi xukun lanaa annaga waxaad noo xukuntaa qadaa'a qawmin dad xugumkood dadkaasoo ka'annamaa wuliduu alyowm yacni la mid ah sidii iyagoo maanta dhashay oo kale ka'annamaa wuliduu alyowm yacni waxaad wax noogu sheegtaa ood wax noo bartaa ood wax noogu bayaanisaa sidii dad maanta dhashay oo kaleeto ah. yacni dad aan horay waxba u maqlin oon horay waxba ula soconin oon horay waxba u baranin oo hadda wax loo bilaabahayo sida hooyadood kaga soo dhaceen oo kale ah sidaasoo kale dad noocaasa sidii wax loogu sheegi lahaa oo loogu xukumi lahaa noogu xukum buu leey noo kala dhigdhig waxaan u baahanna anagaga ah, talageli inaan wax garanayno waa saas way manaa ayib iqdi xukum buu yidhi lanaa annaga waxaad noo xukuntaa qada'a qawmin si dad xukumkoodoo kale dadkaasoo kaannamaa wuliduu lyowm lamida sidii iyagoo maanta la dhalay oo kaleeto faqaala markaasaa wuxu uhi rasulku sal alay waslam ina allaha alle caza wajalla qad adkhala waa geliyey calaykum korkiinna fii xajikum xajkiinnan dhexdiisa cumratan ayuu geliyey faidaa goortii qadimtum aad tagtaan magaalada markaad tagtaan waa magaalada makee faman tadawafa ruuxii dawaafa bilbeyti wa bayna alsafaa waalmarwati ruuxii wareegaayey faqad xalla waa xalaaloobay ilaa man kaana ruuxii uu ahaaday macahu la jirankiisa hadiyun ruuxii xoolo waday mooyaane rawahu abu daawuud baa wariye wakadalika daarimina wuu soo saaray sanadkiisu waa saxiix calaa sharti muslim siduu leeyahay sheekh albaani isaguna wuxuu ku tusayaa dadkii wixii aan hadyi wadin inay xajkoodii cumro u bedeleen wa can ilbaraa ibni caazibin qaala wuxuu ihi kharaja uu baxay rasuululah sal lay slam iyo wa asxaabuhu saxaabadiisii way baxeen qaala wuxuu ihi fa axramnaa waxaanu xarmannay bilxaji xaj baanu xidhannay falamaa qadimnaa markaanu soo gallay makata maka markaan soo gallay ayuu qaala wuxuu ihi nebigu sal lay wasalam ijcaluu yeela xajakum xajkiinna cumratan ka yeela qaala wuxuu idhi faqaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen yaa rasuulallah rasuulka ilaahayow qad axramnaa waxaanu soo xidhannay bilxaji xaj ee kayfa sidee baanu najcaluhaa uga yeelaynaa cumratan cumro seen uga dhigaynaa xaj baaba noo xidhnaaye seen cumro uga dhigaynaa wa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam unduruu fiiriya maa aamurukum waxaan idin amrayo bihi isaga oo fafcaluu sameeya seen uga dhigaynaa warkeeda joojiya amarkayga fiiriyoo dhegaysta qaatana ayb faradduu markaasay ku celiyeen calayhi nebiga korkiisa alqowla hadalkiibay ku celiyeen faqadiba waa cadhooday waa xanaaqay nebigu sal lay slm uma kadibna inalaqa waa tegey xataa dakhala ilaa uu galay calaa caaishata caaisha uu soo galay iyaguna waxay aqoon jireen ay yaqaaneen bay waxoogaa iyo arrintu eh, eh, ayay isqaadan la'yihin ogaa marka way lugtay dib uga yarhayaan caadatanna way dhici jirta saxaabadu inay nebiga ku amar diidaan ma dhici jirin mana dhacdo inay si toosa ah amarkiisa u diidaan waxaashaahum laakiin marka qaarkood oo arrin yaro adag ay taagan tahay bay waxoogaa cagta dib u yara dhigi jireenoo iyagoo rajaynaya amaa xagga rabbi isbeddel ka yimaadaa oo xukumkan waxoogaa la yara bedelaa iyagoo rajadaa yara qaba laga yaaba mararka qaarkood inay waxoogaa aynan aynan u degdegin qaadashada marmar bay dhacdaa marmar bay dhacdaa markaana nebiga ku amar diida ma ahee ama xukunku isbedelaabay markaasi waxoogaa ay ka yara wax ka yara sugayaan manaa rajadaasay yara qabaan ayb uma inalaqa wuu tegay nebigu sal ly slam xataa dakhala calaa caaisha walxaal huwa nebigu qadbaanu uu cadhaysan yahay isagoo cadhaysan buu caaisha usoo galay qisadii waxaa ka mid a ah, xudaybiya heshiiskeedii soo garan oo saxaabadu markuu heshiiskii dhammaaday nebigu yidhi xiirta xiirta hadyigana qala ee wax isdhaqaajiya u waaye amarkiiba wax qaatala waay isagoo aada u murugsan nebigu sal lay slm uu soo galay umu salama maxaa kugu dhacay rasuul ilaahayo amar baan bixiyoo layga qaadan waay nin waa la murugsanya heshiiskana la qaadan lahay ha qodobadiisaa waxay qodobo inkaaran markaasay umu salama waxay ku tiri rasul ilah ma jeceshahay inay kaa yeelaan haa waxaad samaysaa adoon cidna la hadlin ninkii timo xiiraha ha u yeedho adiga timaha xiiridooda isku bilow xoolahaagana soo qabo gowrac ku bilow sidaas yeel adoo samaynayaba hadday ku arkaan inay kaa hadhaan maba suuroobi kartaba nebigu waa soo baxay sal alla alay slam sidii buu sameeyey markay saxaabadii arkeen nebigiioo xiiranahaya dema war baa yaallay ma xugun dambaa la sugaya waxbaa isbedeli doona waa lagu daatay marka Ah, markaasaa laysraacay marka yani marmar noocaasoo kaleo arrintu yaro adag tahay bayway dhici jirtay saxaabada ridwaanulahi calayhim ama qaar ka mid ah iyaga wa qadbaanu isagoo cadhaysan fara'at waxay aragtay caaishatu alqadaba fara'at waxay aragtay caaisho alqadaba cadhadii bay aragtay fii wejhi nebiga wejigiis sal ly slam faqaalat waxay tihi man aqdabaka yaa kaa cadhaysiiye rasuul ilaahay oo aqdabahu allah allaha ka cadhaysiiye Ah, kee weeye ruuxa cadhada sababka ugu noqdo faqaala markaasaa nebigu wuxu uri sl lay slam wamaa lii maxaa ii sugnaaday oo laa aqdabu aanan u cadhoonayni walxaal ana anugu aamuru aan amrayo bilmri amar oo falaa uttabacu aan lay raacayni ah, intaan amar bixiyey baan laga qaadan lahay ee sideena u cadhoonaynin waa rawa waxaa wariyey axmed baa wariyey xadiidka wabnu maaja xadiidkaasi ma sugna waa daciif sanadkiisu waa daciifo waxa aan xoog badnayn nin la yidhaahdo abubakar ibnu cayaash oo abu isxaaqin isabiici ka warinaya inuu wax ka maqlay baan xoog badnayn marka inqitaacaasa horta ku jira kow sida abu xaatim uu leeyahy ta labaad weeye abu isxaaqin asabiici imaam muxadis ahaa laakiin wuxuu ahaa nin mudallis ah oo tadliiska caan ku ahaa saas daraaddeed inuu baraa xadiidka ka maqlayna muusan caddaynin ikhtilaadna weliba wuu lahaan jirayoo raggii gadaal dambe isku dardarmadayna waa ahaa saas daraaddeed isagoo kale ruwaadda wax ka warisaa loo kala qaadaa intuusan isku dardarmanin raggii wax ka wariyeyna riwaayadoodu waa sax markuu isku dardarmaday taariikhuu isku dardarmaday wixii ka dambaysay ninkii wax ka qaatayna xadiiskiisu waa daciif la kala saari waa halkaana sidaas daraaddeed labadaa ciladood buu qabaa xadiisku oo waa daciif ma sugna ayb cancanadaa iyo ikhtilaadkaasaa lagu daciifinaya wacan rabiicata bni abi cabdiraxmaan can alxaaris bni bilaalin can abiihi qaala wuxuu ihi qultu waxaan idhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayo fasqu lxaji xajka oo la buriyo oo cumro loo buriyo xaggeeda cumro lagu bedelo lanaa annaga miyay noo sugnaatay khaasatan gooni ahaan am amase linnaasi dadkay u sugnaatay caamatan guud ahaan ma annaga saxaabaday gaar nagu tahay mise ummaddaadoo dhan baa iska leh qaala nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam bal iska dhaafe lanaa annagay noo sugnaatay khaasatan xaalay gooni noo tahay aniga iyo inteenan intan ila socoto saxaabada ah bay gooni noo tahay ummadda inteeda kale nalama wadaagaan rawahu lhamsatu shantii baa warisay ibnuqayim baa isaguna wuxuu leeyahay ma asixin sidaas daraaddeed xadiidku waxaan leenahay daciif keliya ma ahee bal waa munkar oo wuxuu isku darsaday laba sanadkiisoo daciif ah iyo axaadiista kale ee faraha badan ee dhowr iyo toban saxaabi laga wariyey oo uu khilaafsan yahay marka haddii dacfu sanad maca almukhaalafa hadday kulmaanna munkar baa loo yaqaanaa cinda almuxadisiin oo waa dacfi shadiid ah markaa macnaha sidaas weyaan wacan sulaym bni aswadin ana abaa darin kaana wuxuu ahaa yaquulu min yidhaahda fii man xaja ciddii xajiday dhexdiis uma kadibna fasakhaha buriyey xajkiisa bicumratin cumro ku buriyey wuxuu dhihi jiray abu dar lam yakun ma ahayn daalika arrinkaas oo faskhulxaj ah ilaa lirakbi jamaacadii mooye cid kale uma ahaanin aladiina jamaacadaasoo kaanuu ahaa maca rasulilahi sal lay slm rasuulka la jirankiisa abu dar wuxuu dhihi jiray in xajka la fasakho cumro loo fasakho jamaacadii nebi maxamed la socotay oo saxaabadiisii uu ka wado iyaga keligood bay khaas ku ahayd iyaga unbaa lahaa cid kaleeto arrintaasi u furan tahay ma jirto rawahu abu daawuud baa wariyey xadiidkaasi waa saxiix laakiin waa mawquuf waa mawquuf maxaan ka wadnaa bimacnaa waa ra'yu abi darrin abi dar bay sidaa la tahaye xadiis nebi uu ka warinaya maaha abidar way ka sugantah inuu dhihi jiray in xajka cumro loo fasakhaayey saxaabadii nebiga khaas ku ahayd ra'yu abidarrin waa ijtihaadkiisu ah ee xadiis marfuucoo nebi uu ka warinaya maaha ra'yigiisana saxaabo badan baa khilaaftay axaadiista marfuucihiina way khilaaftay saas daraaddeed waxaan leenahay waa ijtihaadu saxaabi oo axaadiistii marfuuca ay khilaaftay saxaabo kalena ay khilaafeen saas way walimuslim waxaa u sugnaaday wاlnasa'iyi wabn maaja can ibraahim bn taymi can abiihi aabbihi wuxuu ka warinay can abi darin qaala abu dar wuxuu yidhi kaanad waxay ahayd almutcatu mutcada oo fi lxaji xajka dhexdiisa ah liasxaabi muxamadin sal lla lay nebi moxamed saxaabadiisay u ahayd khaasatan gooni ahaantooda saxaabadii nebiga keligood baa lahaa mutcat lxaj ayb imaam axmed baa marka tacliiqinaya imaamu axmed baa aarka abudar iyo ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa buu ka daba tegaya iyo xadiiskii ka horreeyey bilaal waa daciif labadaba sheekhu wuxuu yidhi qaala axmed ibnu xambal wuxuu yidhi xadiiu bilaal ibnu alxaaris cindii agtayda laysa muusan ahaanin bihaabitin wax sugan waa xadiiska hore soo garan in hadda soo sheegna ayb walaa aquulu mana dhahayo buuhi bihi isaga ma qabo wey macnaha waxa uu sheegayana ma qabo walaa yucrafu lama yaqaano haada arajulu ninkana lama yaqaano yacnii wuxuu ka wadaa alxaaria bn bilaal lama yaqaano alxaaria bn albilaal bilaal oo aabbihii waa saxaabi laakiin wiilkan xaaris ah nin la yaqaanaba maaha ninkaan la aqooni waa majhuul macnaha majhuulka la garan maayo ilaa ninka dadka xadiiska laga warinayo waa inay dad la yaqaano noqdaan haddiiba la garan waayaba yuu yahay ama yuu yahay waa la gartaye laakiin ma nin wuxuu ahaa runlow ah ma nin wuxuu ahaa yani waxa weeyaan xifdigiisu fiican yahay mise haddiiba la garan waayo majhuul baa la yidhahdaayo xadiiskiisu daciif buu noqona wuxuu yidhi walaa yucrafu lama yaqaano hada arajulu yacni wuxuu ka wadaa alxaaris ibna bilaal buu ka wadaa wa qaala wuxuu yidhi imaamu axmed ara'ayta bal ka warran low curifa haddii la gartaba alxaaris ibnu bilaal xaaris ibnu bilaal laftiisa haddiiba la garto uuba nin iqa aba noqdoba ka soo qaad ilaa laakiinse ana axada cashara rajulan kow iyo toban nin oo min asxaabi nebiy nebiga saxaabadiisa ka mida sal lay waslam yarawna ay arkayeen maa yarawna waxay arkayeen oo min alfaskhi xajka in cumro loo bedeli karo oo loo burin kara karaa ayna xageebuu yaqacu marka dhacaya alxaaris bnu bilaalin minhum kow iyo tobankaa saxaabi xageebuu ka dhacaya wa masaladan kale waa ifdiraad waa dhinku waa majhuul horta laakiin kaba soo qaado xaaris bnu bilaal hadduuba noqdoba nin la garanayo xadiidkiisuna sidaaba uu sax ku noqdo kow iyo toban saxaabi oo wariyey faskhulxaj ila alcumra ayuu khilaafsan yahay oo uu leeyahay yarwunaha yarawna buu ii qoraya haa yarawna arkaya maa yarwuuna sax way sax yarawna arkaya maa yarwuuna waxay warinayaan min alfaskhi ah yacni kow iyo toban nin oo saxaabada ka mida oo wariyey faskhiga ayuu xadiidkiisu khilaafi marka xataa hadduu fiqaba noqdo kow iyo toban nin iyo hal nin hadday iskhilaafaan ma halkan nin baa la qaadana mise koo iyo tobanka nin ee saxaabi xaggee buu ka dhici karaa weye oo miyuu yacni waxa weeyaan seebuu ula ula ula xoogtami karaa kow iyo toban ninoo saxaabadoo warisay faskhulxaj hal ninoo keligiiya ah. haddiiba la sugaba haddiiba la yidhahda waa sugan yahy saasuu ka wadaa macanaha yacni waxa weeyaan waxay ka mid tahay min wujuuhi tarjiix haddii hal nin iyo toban nin ay iskhilaafaan si kaloo laysu waafajin karayana la waayo tabcan kow iyo tobanka nin ama tobanka nin ama shanta ninbaa sida haalibkaa halka nin ka xoog badan haasatan hadday saxaabadii yihiinna kumaba sii jiraan macnaha ninkan marka khilaafay baa la leeyahay warkiisa wuu ismoodsiiyey isagaa marka khalad lagu xukumay ayb de hadday halkaa gaadh le goormay ahaan lahayd hadduu sugnaan laha way xadiidku laakiin maba sugnaba sanadkiisa waa daciif saas daraaddeed waa kaan soo sheegno wuxuu kulansaday dacfu sanad maca almukhaalafa waana midda u yaqaanaan culimmada mustalaxu ama isilaaxu ay u yaqaanaan ay munkarka u yaqaanaan wa qaala wuxuu yidhi imaamu axmed fii riwaayati abi daawuud abu daawuud riwaayadiisa uu ka warinayo imaam axmed wuxuu yidhi alimaamu axmed eh, muxuu ahaayey ardo badan buu leeyahy ardo badan buu leeyahy wiilkiisa cabdallah ka wariya oo saalax baa ka wariya oo abu daawuudkan muxuu ahaayey saaxibul ah baa ardada imaam axmed ka mid ah marka wuxuu ka mid yahay ardadiisa cilmiga ka warisay buu ka mid yahay saas way macana oo waxaa ka mida muxuu ahaayey ardadiisa waxaa ka mida bukhaari baa ka mid ah oo ardadiisa waxaa ka mid a muslim baa ka wada kulligood imaam axmed waxay ka mid yihiin ardadiisii bay ka mid ah raggii cilmiga ka qaatay ka mid ah marka fii riwaayati abi daawuud abu daawuud riwaayadiisa uu imaam axmed ka wariyey ayaa imaam axmed wuxuu yidhi laysa muusa anaan yasixu miduu asaxayo xadiiun xadii kuma asaxayo oo kuma asixin weeye fii ana alfaska fasqigu kaana inuu ahaa lahum iyaga saxaabada inuu ahaa khaasatan gooni ahaan fasqiga inuu saxaabada khaas ku ahaa hal xadiia kuma asixin buu yidhi wa haada kani buu yidhi hadduusan xadiid ku asaxin ra'yi ay ku ijmaaceen miyaa jira abudarsi see looga jawaabi ra'yigiisa saxaabadu khaas ku ahaa taasuu haddana ka jawaabaya wuxuu yidhi wa haadaakani abuu muusa alashcari wey yuftii wuxuu fatwoon jiray bihi faskhulxajkuu fatwoon jiray fii khilaafati abi bakrin abubakr khilaafadiisii iyo wa shatran qayb oo min khilaafati cumar cumar khilaafadiisii ka mid xilligii abubakar muslimiinta uu telinayay iyo xilligii cumar uu telinayay qayb ka mida ayuu abu muusa alashcari wuxuu fatwoon jiro la jahri jiray faskhulxaj inay bannaan tahay ayib oo dee markay noqoto marka wuxuu ka wadaa meesha ciddii xujaysan lahayd oo dhihi lahayd abudar warkiisa ile dad waxaa jira un meel isaga dhega oo uun kudhihi uun hebel baa qaba abudar haddii meesha lala yimaado haddee annaguna abuu muusa aan la imaanaynaa abudar hadduu halkaa maray abu muusa alashcari baa isaguna halkan maray marka saxaabada aan ka dhex baxne aan axaadiis nebiga ka sugan raadinna waay warkuu halkaasu imaanaya marka ayib qultu waxaan idhi buu yidhi yaa dhahaya sheekhaa dhahaya wayashhadu waxaa u markhaati kacaya limaa qaalahu wuxuu sheekhu wuxuu imaam axmed yidhi qowluhu odhaahdiisa fii xadiidi jaabirin uu yidhi nebiga odhaahdiisa wey fii xadiidi jaabirin uu ku yidhi bal hiya lilabad nebigu muxuu yidhi bal hiya lilabad soo ma suraaqa su-aashuu weydiiyey rasuulka ilahi ma annagay khaas nugu tahay mise weligeed bal hiya lilabad weligeed bay jiri waay marka xadiidkaa nas ku ah wa xadiidu abi darin abudar xadiidkiisuna mawquufun isagu ku egyahay oo marfuuc maho nebiga uma kor yeelin waqad khaalafahu waxaana arrinkaa ku khilaafay abuu muusa iyo wabnu cabbaas iyo wakayruhumaa saxaabo kalaa khilaaftay oo hadday ijtihaad iyo ra'yi noqotona rag kalaa isaga khilaafay axaadiis marfuuca oo nebiga ka sugan hadday noqotona intaasoo saxaabi baa nebiga ka warisay sal lay waslam fasqu lxaji ila alcumra mas'aladu marka waa masalo dood badani ku jirto laakiin warka gabagabadiisu waxa weeyaan inay bannaan tahay oo xaj adoo kuu xidhnaa intaad buriso aad cumro ku bedelan karayso waxaa qaba imaamu axmed iyo طaa'ifa min ahli الظaahir bal imaam ibnuqayim wuxuu ka soo guurinayaa jamaaca min asalafi wاlkhalaf culimmadii hore iyo culimmadii dambe kuwo ka mida kooxuu ka soo guurinaya dhowr iyo toban saxaabada nebiga ka midaana warisay axaadiidka fasqulxaj ku soo aroortay oo muxuu ahaaye wax xadiida oo ka hor imaanaya oo suganna ma jiro ra'yiga saxaabada markay timaadana way iskhilaafeen badankoodna waxay qabeen fasqulxaj ila alcumra inay bannaantah saasay u badnaayeen marka axaadiistii marfuuc ahayd iyo jumhuuru saxaaba halkaa hadday mareen wax nasoo ka hor imaanayana uusan jirin masaladu waa iska caddahay wey marka jumhuurtaa khilaafay fuqahada raggoodii dambe marka la soo gaadho qaar badan baa ka doodanoo diidan laakiin axaadiistu hadday sugnaato warkaa ka bax wey macnaha waa tabar daran yahay masalada iyada marka laba arrimoodba way bannaan tahay wey macnaha idkhaalu alxaji cala alcumra adoo soo xidhay cumro um, soo xidhay intaadan cumrada acmaasheedii gudagelin xaj waad dhex gelin kartaayoo markaa qiraan waad ka dhigan kartaa baab horaan kusoo marnay tanina waxa weeyaan adoo xaj soo xidhay xajkaagiioo dhanba intaad ka guurtood buriso inaad booskiisii cumro gashato oo cumradaa markaad gudatana xaj ka dambaysiisoo saata mutamatic ku noqoto taasina waa midaan hadda ka hadlayno iyaduna way banaanta baabu ma yatajannabuhu almuxrimu wamaa yubaaxu lahu wuxuu baabu yahay ruuxa xarman muxuu ka fogaanaya oo xaj u xidhan yahay ama cumra u xidhantay maxaase loo bannaynayaa oo u bannaan baabu maa yatajannabuhu min allibaas meeshaa waa muxuu ka bilaabayaa waxa loo yaqaano maxduuraatu alixraam markaad xidhato xajka ama cumrada oo labayka xajan aad darahdo ama labayka cumratan oo ay kuu xidhmaan halkaa wixii laga bilaabo waxyaalo badanoo ka hor xalaal kuu ah baa xaaraam noqonaya waxaa xarmashada xaaraanta ku noqonaya marka waxaa la yidhahdaa maxduuraat lixraam kowibuu marka gudagelaya baabu maa yatajannabuhu wuxuu ka dheeraanayuu baabuu yahay ruuxa xarman oo min allibaasi dharka ah can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu uhi su waa la weydiiyey rasuululahi sal alay wasalam maa yalbasu lmuxrimu baa la weydiiyey yacni muxuu xidhanayaa ruuxa xarmani ruuxa xaj ama cumra u xidhan tahay muxuu xidhanayaa oo dhar ah ayb qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam laa yalbasu almuxrimu alqamiisa wala alcimaamata wala alburnusa wala alsaraawiila walaa thawban masahu warsun walaa zacfaraanun wala alkhufayn yacni jawaabta nebigu sal lay wasalam iyo su-aashu sibay waxoogaa isu yara dabamarsan tahay su-aasha waxaa la weydiiyey muxuu xidhanayaa wuxuuna ku jawaabay wuxuusan xidhanaynin waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa waa min badiici اljwiba ama min badiici اlkalaam baa la yidhaahdaayo waxa nebigu uu uga leexday waxa la xidhan karo oo su-aashu ku wajahnayd waxay leeyihiin waxa la xidhan karo lama tira koobi karo laakiin waxa aan la xidhan karinoo loo ogolayn baa kooban ka-anna waaba isagoo yidhi oo kale ka dhigan tahay su-aasha saa inaad u dhigto ma ahayne waxay ahayd inaad u dhigto maxaan u bannaanayn Ah, maxaan saasaaay ku fiicnay kaana isagoo saa yidhi oo kale ka dhiganta qur-aanka kariimkaoo kale meela saasoo kale waa jira muxuu ahay ya yasal ya ha yasaluunaka maaha waxay ahayd yas'aluunaka maadaa yunfiquun qul maa anfaqtum min khayri falilwaalidayni waalaqrabiin baa la yidhi yas'aluunaka maadaa yunfiquuna waxay ku weydiinayaan maxay bixiyaan maxaan bixinaabay ku leeyihin jawaabtu maxaa lagu bixiyey dadkii la siin lahaabaa loogu jawaabaye waxay bixin lahaayeen lagamaba jawaabinba qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni baa layidhi leanna waxa weeye waxaad bixinaysaan waa uun xoolo iyo wax khayra taa wa iska cadda laakiin waxaa muhima inaad weydiisaan yaa mudanoon siinaa tanaa mudan soo ma marka tii ciddii mudnayd ee la siin lahayd bay jawaabta u kacday tanina sidoo kalena nebigu sal ly wasalam muxuusan xidhanaynin markay dhaheen wuxuu markaydha muxuu xidhan karaa markay dhaheen wuxuusan xidhan karin buu ku jawaabay ilaana iyadaa gaabanoo koobanoo laga jawaabi karaa ta kale way uga badan tahayba lama tira koobi karo qaala markaasaa nebigu wuxu yuri sal ly waslam laa yalbasu ma xidhanayo almuxrimu ruuxa xarmani alqamiisa qamiiska ma xidhanayo amiiska waa shaatig wixii kor laga gasho o dhan khamiis baa la dhihi walalcimaamata cimaamadana ma xidhanayo madaxa lagu dadaa ama ha la duubo ama ha la kor saaro walalburnusa koofiyadiiyo qamiiska wadaiswatana ma xidhan karo burnuska waxaa la yidhaahdaa waa qamiis koofiyadiisa wata sooma hadda aad buu suuqyadan u yaallaa waagii hore lama aqoon jirin inta badan waxaa laga xidhaa maqhrib alcarabi laakiin hadda soomaalidu waa waa xidhannaa marka burnuska waa yani qaybta qaybta hoose ilaa koofiyadii baa isku tulan maradaasaa burnus la yidhahda wala saraawiila saraawiishana ma xidhan karo walaa thawban marana ma xidhan karo maradaasoo massahu uu taabtay warsun warsi uu taabtay warsigu waa nabaad jaallo ah midabkiisu oo udgoon waay oo dharka lagu lagu rinjiyeeyo dharkay ku rinjiyeyn jireen urkiisuna waa udgoon midabkiisuna waa jaalle kaasaa la dhihi jiray warsiga walaa zacfaraanu zacfaraan wuxuu taabtayna isagana ma uu xidhan karo zacfaraankuna isagana waa kaas jaallaho labadoodaba waxaa loo diiday bay leeyihiin siday e, muxaqiqiintu rajaxayaan labadoodaba waxaa loo diiday li'anna udgoon bay leeyihiin cilatulmanciga marka waa nooc tiibka ka mida ah. walal khufayni labada khufna ma xidhan karo ilaa anlaa yajida inuusan helinba mooyeen naclayni laba kabood inuusan helinba mooyeen haduuba inuu laba kaboodba waayo mooye falyaqtachumaa ha gooyo markaa labadii uf hadduu markaa xidho weyo ka maarmi waayo falyaqtachumaa ha gooyo xataa yakuunaa ilaa ay ahaadaan asfala kuwa ka hooseeya min alkacbayni labada anqow ilaa labada anqow hoos ka maraan ha jaro marka hadduu ka maarmi waayo oo uu kabo waayo rawa ljamacatu baa waris ilaa anlaa yajidadaasi waxoogaa riwaayada bukhaari baa fasirtayoo waxa weeyaan walyuxrim axadukum fii izaarin wa ridaa'in wa naclayn wa midkiin ha ku xarmado hoosgunti iyo go iyo laba kabo fa in lam yajid inaclayn markaasay imaanaysa haddaad kabihiiba weydo labada khuf xidho marka ayagana aanqawga hoostooda ka jar wixii aanqowga ka koreeya go aanqowgu waa inuu bannaanka usoo baxo sidaas maanaha marka muxuu ahaayey arrimahan hadda la sheegay sida alimaam ibnu mundir uu sheegayo waxaa laysku waafaqsan yahay ijmaaca in ay dhammaantood u bannaan yihiin dumarka ragga unbaa laga hadlaya keliya dumarku ragga waxay la wadaagaan zacfaraanka iyo warsigii wixii marada lagu rinjiyeeyey taa mancinteeda way la wadaagaan amaa inta kale dumarku ragga kuma jiraan arrimahani raggay khaas ku yihin waan u tegi doona ayib sidoo kale alimaam alqaadi ciyaad wuxuu leeyahay isagana muslimiintu waxay isku waafaqeen inta xadiidku sheegay ruux xarman inuusan xidhan karayn ayib weliba wuxuu leeyahay qamiiska iyo saraawiisha iyo wuxuu eh, waxaa lagu baraarujinayoo la mida mara kasta oo jidhka lagu tolay ayaa soo gelaysa noocay doona noqoto cimaamadaha iyo burnuskana waxaa lagu baraarujiyey waxaan intaa ahayn khufaynkana waxaa lagu baraarujinayaa wixii lugaha la geliyoo dhan kulli marka wixii la gashan laha o dhan baa soo gelay waxaa soo hadhaya oon go-ayo oosgunti inaad qaadato ayib saasay leeyihi waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta falyaqtachumaa xataa yakuuna asfala min alkacbayn haddaad ka maarmi weydo ood kaba weydo oo ay noqoto inaad labadii khuf xidhato labada khuf ka jar wixii aanqawga ka hooseeya soo lama dhin ha wixii aanqawga ka koreeya jar wixii aanqawga ka hooseeya ha kuu soo hadho wixii sarana goo goyntaas waxaa qaba jumhuurta alimaamu axmed baa khilaafsano wuxuu leeyahay lama jarayo khilaafkaasi sababtuu ku yimid iyo sida dooddu ay tahayna way noo soo socotaa oo laba xadiis oo midna nebigu markuu joogay madiine markuu ka soo ambabaxayay uu yidhi oo halla jara ayna ku jirin midna intuu carafo intuu joogay xaramka ayuu yidhioo halla jaradaa la socoto marka sidii laysu waafajin lahaabaa waxaa isku khilaafsan jumhuurta iyo imaam axmed imaam axmedna meel buu maray jumhuurtuna meel bay mareen waa u tegi doonaa insha allahu tacala wa fii riwaayati riwaaya kale waxaa ku sugan oo liaxmeda amed axmed u sugnaatay qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulalahi sal alay slam yaquulu isagoo leh calaa hada almimbar mimbarkan korkiisa wadakara wuxuuna sheegay macnaahu macnihiisuu sheegay meeshaa riwaayadaa wuxuu u keenay inuu ku yidhaahdo halla gooyadu waxay ahayd nebigu intuu madiine joogay mimbarkiisa isagoo saaran halkaasi waxay xidhiidh la yeelan doontaa mas'alada marka laga doodayo labada xadiidee midna leeyahay gooya midna uu leeyahay uusan sheegaynin goynta koodees dambeeyey marka halkaa masaladu ay joogto baa waxaa la deliishanayaa riwaayadan axmed ee dhahaysa midda halla gooyo leh waxay ahayd magaalada madiine masaajidkii intuu masaajidkiisa joogay oo mimbarkiisa isagoo saaran buu yidhi kan kale een goynta sheegayninna intuu xaramka joogay inuu yahaan u tegi doonaa halkaasaa marka doodi ka imaan doontaayo axmed iyo jumhuurtu isku khilaafi doonaa wa fii riwaayatin oo lidaara qutniy u sugnaatay anna rajula ninbaa naadaa dhawaaqay fi lmasjidi masaajidka dhexdiisuu dhawaaqayo wuxuu ku dhawaaqay maadaa yatruku muxuu ka tegayaa almuxrimu midka xarman min athiyaabi oo dharka ka mid ah. masaajidkii nebiga isagoo jooga ayuu dhawaaqo wuxuu rasuul ilaahayow ruuxa xarmani maxaa dhar oo uu ka tegayaayoo iska daynaya su-aashii xadiidka muxuu xidhanayaabay ahayd soo ma lafdadanna muxuusan xidhanaynin inuu ninka yidhi waay hal dhacdo waay ma suuroobi karto inay su-aashu ahayd muxuu xidhanayaa haddana ay ahayd muxuusan xidhanaynin labadaa midun bay ahayd sidaas daraaddeed baa sida imaam ibnu xajar iyo kayrka ay leeyihiin riwaayadan daara qutni iyo imaam axmed qaar ka mida riwaayaadkiisa oo dhahaya su-aashu inay ahayd muxuusan xidhanaynin muxuu iska daynayaa muxuu ka tegayaa waa shaad waa daciif riwaayada saxda ah ee saxiixaynkii keyrkeed ku timid waxa weeyaan muxuu xidhanayaa saasay su-aashu u dhacday nebiguna wuxuu kaga jawaabay wixii uusan xidhanaynin laakiin midda dhahaysa tan kaleetay daara ay warinayaan waa daciif shaad awa ah riwaayaad kale khilaafsanta wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal ly waslam qaala wuxuu yidhi laa tantaqibu ma indha shareerato almar'atu haweenayda almuxrimatu ee xarman walaa talbasu mana xidhato alqufaazayn gacmogashiga golfiska gacmaha la gashada rawa axmed baa wariyey walbukhaariyu wاnasaa'iyu wاtirmidi wasaxaxahu wuu saxiixiyey waa xadiid saxiixoo sugan wa laa tantaqibu lmar inkastoo doodi ka taagan tahay ibnu cumar baa idraajiyey oo iska leh iyo ma ahe waa marfuuc doodaasi waa jirtaa ayib intiqaabka waxaa la yidhaahdaa ama niqaabka waxaa la yidhahdaa waa in wejiga inta eh, muxuu ahaayey eh, eh, marada lagu lagu dhajiyo haweentu ku dhajiso labada indhood meesha ku aadanna la duleeliyo ama la banneeyo meel ay ay ay wax ka fiirin karto wejiga intiisa kalena ay maradu qabato kaasaa niqaabka la yidhaahdaa niqaab haddaad maqasho waa maradaasi wejiga ku dhagane lagu sameeyey indhahana la baneeyey waa midkaan haddan idhaahdo indhashareerka shareerka u naqaano kaas way niqaabka midka layidhahdo waana midkaa midkayna xidhan karin dumarka kow waxaan u tegi doonnaa mid kale oo sadli la yidhaahdo sadliga waxa weeyaan intay muxuu ahaay madaxa korkiisa ku xidho in ay wejiga korkiisa saa ugu sii dayso marada maraduna markaa aynan wejiga ku dheganayn oo ku samaysnayne ay unsaa isaga laalaato kaas sadli baa la yidhaahdaa waana u tegi doonnaa insha allahu tacaala laakiin haddaad niqaab maqasho waa kaa wejiga ku dhagane indhuhuna bannaan yihiin kaas way midka midka ah xadiisku diidaya marka walaa talbasu lqufaasayn qufaaseenka iyagana waa kuwa aan sheegnayo gacmaha lagu qariyo oo yacni wixii gacmaha la geliyo o dhan baa qufaasayn la yidhahda shaqada marka la qabanaya adagoo kaleeto soo gacmaha lama gashado oo dhakhaatiirtaa gacmaha gashada oo yacni dumarka gacmahooday ku asturaan yacni gacmahay gashan jireen kaasaa khufaas la yidhahdaa isagana looma ogolama intay xarmanta wa fii riwaayatin waxaa ku sugan qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sal ly waslam oo yanhaa reebaya annisaa'a dumarka filixraami xarmanaanta dhexdeeda can ilqufaasayni gacmogashiyada ka reebaya waniqaabi iyo indhashareerka iyo wamaa shaygii massa uu taabtay alwarsu iyo wazacfaraanu oo min athiyaabi dharka ah labadaasi geed wixii ay taabtaan oo lagu rinjiyeeyo oo dharkana isagoo ka reebayaan maqlay rawa axmed waariyo abu daawuud wazaada abu daawuud wuxuu siyaadiyey waltalbas ha xidhato bacda dalika markaa kadib maxay xidhani maa axabad waxay jeclaato haka xidhato oo min alwaani hiyaabi dharka midabadiisa ka mida ah. zacfaraan iyo warsigaasi waxay taabteen waxaan ahayn oo dhan oo dumarku ay xidhaan oo midabada kala gedisana markaa kadib ha xidhato ayib mucasfaran ha xidhato hadday rabto mucasfarka waxaa la yidhaahdaa yacni waxaa loo yaqaanaa waa nabaad dhulka ka soo baxa oo guduud midabkiisu yahay ayaa la yidhaahdaa dharka lagu rinjeeyey baa mucasfar la yidhaahdaa cusfur baa la yidhaahdaa nabaadka asalkiisa marka nabaad dhulka ka baxa weeye waxyaabaha dharka lagu rinjeeye mid ka mida ah marka wixii zacfaraan iyo warsi taabtay oo dhar ah oo lagu rinjiyey haddii loo diiday waxyaalaha loo ogolaya waxaa ka mid a ah wixii lagu rinjiyey cusfurka oo midabkaa guduudan la mariyey ha xidhato hadday rabto kow ow amase khazan ama ha xidhato khasiga khasiguna khasiguna waa nooc xariirta ka mid a ah marna waxaa laysku daraa dhogorta iyo ibriisamka ibriisamku waa nooc xariirta ah labadaasoo laysku daray baa khasi noqda marna marna ibriisimka oo xariirta ah, keligeed baa khasi la yidhahda adiga ama waa xariir wax ku dhex jiraan ama waa xariir khaalis ah, labadaba khasi waa la yidhahda khasigaana way xidhan kartaa aw amase xuliyan bay xidhan kartaa dheh ama ha xidhato xuliyan ha xidhato xulidana waxa la yidhahda waxyaalahay dumarku isku qurxiyaan oo dahabka iyo fidada iyo dhagadhagaha iyo katiinadaha iyo kulli xuliday soo galeen kuwaana hadday rabtaa xidhato saraawiilaha xidhato aw amase saraawiile ama saraawiil ha xidhato saraawiishii hoosta laga gashanayay hadday rabtaa xidhato aw amase qamiisan ama qamiis ha xidhato qamiiskii ragga maaha qamiiska waa toobkii waa ilan dumarku waxay kor ka gashadaanna qamiis baa la dhihi raggu waxay kor ka gashadaanna qamiis baa la dhihi yani carabtu hadda isticmaalka hadda khaliijka waxay isticmaalaan annaga soo qamiisyada hadda qamiis ma dhahan qamiis ma dhahan qamiiska shaatigay u yaqaanaan haddaad tidhahdo qamiis isii shaati buu ku siinaa laakiin qamiiskeennan waxay u yaqaanaan thawb bay u yaqaanaan thawb ah. saas daraaddeed thawbu dafa soo maydaan arka qamiisu dafa kuma dhahayaan thawbu dafa waa isticmaal xaadi ah waay laakiin qamiiska waxaa soo gelaya qamiiskan dheere la xidhanayo shaarica luqadiisaan ka hadlayna marka shaarica iyo isticmaalkii salafka iyo shaatiyadu waa gelayaan wixii kor laga xidhaa gelaya dumarku kay gashadaan baa gelaya wahaakadaa wixii la xidho kor laga gashadoo dhan baa waxaa gelaya ama ha dheeraada ama ha gaabnaada waxaa la dhihi karaa qamiis baa la dhihi karaa waxaasoo dhan way xidhan kartaa xadiidkaasi waa xadiid saxiixa xaakim baa saxiixiye dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu saxiixinayaa arrimahaasi xadiisku tilmaamay dumarku inaysan xidhan karayninna waa madhabu jumhuuri اlculamaa saas way macnaha intaa uu reebaba inaysan xidhan karin khilaafkaasa ku jira hada wabilahi towfiq wsala allah wslm cala nabiyina mxamed wcala alihi wsaxbi wslm